صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku dhowaada warka maalinlaha ee idaacadda alijirateen waa maalnimo khamiisa ah, taariikhdan ay ku beegan tahay labada jamaadul aakhir ee kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu darkaroon askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidan qidada naijeeriya ku leeyihiin degmada kanari ee wilaayada galbeedka afrika waxaa la dilay sarkaal ka tirsan booliska reedada afghanistan kadib markii askarta khilaafa rasaas la dhaceen isagoo ku sugan deegaanka sideedaad ee kabul ee wilaayada khuraasaan waxaa shalay lix madfac hoobiilo la beegsaday fariismooy ay murtadiinta xasdu cashaar ku leeyihiin tuulada cawaad mahaawish ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilaabno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisiin ay ciidanka reedada naijeeriya ku leeyihiin degmada kanari ee gobolka farno waxaynu ku dileen laba murtad fariisankiina way ka gubeen hub iyo rasaasna way ka soo qanimaysteen allah ayaan ku mahadsan haataanna aynu dhaqaaqno wilaayadda quraasaan waxaa la dilay sarkaal ka tirsan booliska riddada afganistaan kadib markii askarta khilaafada ay rasaas dhaceen isagoo ku sugan deegaanka sideedaad ee kaabul waxayna ka soo qaniimayseen qoriga uu sitay allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayadda ciraaq kirkuug waxaa shalay lix lixmed saaxuubiye lala beegsaday fariismay ay murtidiinta xajda cashaa'irka ku leeyihiin tuulada cawaad mahaawish ee galbeedka riyaad dhammaanna waa lala helay allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa walaayada ciraaq salaaxuddiin waxaa qarax miino lala beegsaday xubno ka tirsan xajduraafidiga oo ku sugnaayeen meel u dhow tuulada xasaan ee deegaanka takriib xaala dhimashadii dhaawac ku noqday tiro raafidi oo ku jira hoggaamiye allah ayaanu ku mahadsan haatanna wilaayadda yemen albayda waxaa daraad la fashiliyey weerar ay tandiimka alqaacido ku soo qaadeen deegaanka sacji ee kayfa mujaahidiinta ayaana la beegsadeen hubka fudud iyo midka dhexe iyagoo sii cararayaan ayaa lagu qarxiyey miino waxaana dhaawacmay tiro ciidankooda allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada shaam barag waafajin allah kadib askarta khilaafada ayaa diyaarad noocan wax basaastay ay leeyihiin xajdaraafidday ku soo rideen degmada baaguus allah ayaan ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta aad jirteen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد